kula wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duurka yenen barwaaqo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan isniin weeyaan waana soddonka bisha kowaad sanadda labaatan saddex labaatan barnaamijka ciyaaraha doorkayani saxaabada waxaynu eegi doonaa kulmadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta real madrid ayaa taaka loo dhigay kooxda kubadda cagta real sociedad ayaa taaka u dhigtay barbadhacaya gelin iyadoona hadda shan dhibcood hogaanka horyaalka la liigaha ay ugu heyso kooxda kubadda cagta barcelona barcelona ay ku faracsan tahay in kooxda kubadda cagta real ay markaa dabcan barbara ay galaan sidoo kale waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta liverpool xaaladda ayaa lagu sii xumeeyey kadib guuldaradii labada iyo halka cid ee kooxda kubadda cagta brighton ee ka gaartay durbo waxaa shaki la gelinayaa kooxda kubadda cagta liverpool yaase macalinka noqonaya waxaa laleeyahay macalin yordan colob waxaa macquula ah in gebi ahaanbu isa casilo sidoo kale saaxiibada waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta ac milan ayaa shan gool laba gool lagu garaacay iyadoona kooxda kubadda cagta yuventusna markaa dabcan la garaacay kooxihii waaweynaha ayaaba maalintii shalay badi la garaacayay iyadoona koox kubadda cagta napoli weli marka ay yihiin kuwo aad u khatar badan sanadkana boqolkiiba siddeetan ilaa sagaashan waxay yihiin kuwa isku deetaha ku guulaysan karaya laba iyo hal ayay ku garaaceen kooxda kubadda cagta romo xataa kooxda kubadda cagta b g xalay taag ayaa loo dhigay durbana shakii waxaa la gelinayaa kooxda kubadda cagta b g xilciyaareedka inay ku guulaysan karayaan horyaalka faransiiska ama faransiiska wayaane iyadoona markaa saddexda af ee waryahanada ah sida imbabe sida ninka layidhaahdo eh, nema ilaa iyo miis ay yihiin kuwa markaa sanadkan aan weli eh, aan wacdiraynayn laakiin balogii hore ay markaa wacdiraynayeen sidoo kale saxbada waxanu eegi doonaa suuqa kalibsi kooxda kubadda cagta jelsia maanta waxay doonayaan in izo fernandes arrinkiisii ay soo gabagabeeyaan hal kooxda kubadda cagta eh, arsenal weeyaane iyadana ay doonayaan in markaasi dabcan kaseedo ay doonayaan inay markaasi ay soo gabagabeeyaan saaxibayaal soo dhawaada waaya saaxiibada ah. markaan haddaynu ku bilaabnana kooxda kubadda cagta liverpool ayaa eh, dabcan la garaacay iyadoona gebi ahaanba laga ciribtiray koobka f a kaabka iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool xili ciyaareedkan ay ku jirto xili ciyaareed aad iyo aad u xun iyadoona durba shaki la gelinaya tobabaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob waxaa laleeyahay malceerin doona mise xaaladdu waxay noqon doontaa in marka uu sii joogo inkastoo ilaa labada kun lix labaatankuu sii joogi doono laakiin liverpool xaaladarn ayaa haysata haddaba kooxda kubadda cagta liverpool gebi ahaanba waxaa laga ciribtirayay laba koob oo xil ciyaareedkii hore ay ku guuleysteen iyadoona efe kaabkiina loogu daray oo dabcan kooxda kubadda cagta breyton ayaana gebi ahaanba ka ciribtirtay oo kooxda kubadda cagta liverpool iyadoona liikaabkiina markaa ay ku jirin keliya xil ciyaareedkan eh, kooxda kubadda cagta liverpool wareegga lixii tobanka ay ka joogan james leaga haddii kaasi ku guuleysan karayaan iyo haddii kale waynu arki doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool kaalinta sagaalaad horyaalka bermeleaga ay ku jiraan markaa taa ayaa ka dhigan in liverpool xilli ciyaareedkan aysan markaa koob ku guuleysan karin laakiin macquule tahay in james leaga ay qaado maadaama ciyaartooydooda ugu muhiimsan ay soo laaban karayaan inkastoo haddana real madrid ee ku beeganta wareega lix tobanka marka shaki ayaa la gelinaya marka waa kaa kulanka haddiinu ku laabano kooxda kubadda cagta breton waayadanba way ku baashaalayaan kooxda kubadda cagta liverpool oo markii eh, kulankii ugu dambeysay waxaynu ognahay in saddex gool iyo waxba ay kaga badiyeen garoonkooda xil ciyaareedkan markay soo booqdeen liverpool garoonkooda weyaan afel stadium saddex gool ayaa markaa saddex saddex ayay la galeen marka breyton saddexdii kun ugu dambeysay waa beaton ayay ahaayeen markii eh, ka hor kooxda kubadda cagta liverpool eh, gool kuwaad waxaa bilaabay ciyaaryahanka tirahdo eliot kadibna waxaa soo bareejiyey ciyaaryahanka tirahdo donk kadibna mitoma ayaa sagaashan laba deeq ciyaarta gabagabo markaa maraysay ayuu markaa gool qurux badan ka dheliyey iyadoona koox kubadda cagta breyton hadda ay markaa eh, wareegi lixi tobanka efekaabka usoo gudubtay haddaba breyton iyadoo sidaas ay tahayna waxaa laga qaatay ama waxaa jira laba ciyaartooy muhiima ah oo ka maqnaa oo trasad waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta arsenal oo dabcan wuxuu hadda ka tirsan yahay ciyaartooda ugu muhiimsan ganars kasiido xataa kulankaasi uu maqnaa marka xataa haddii brighton ciyaartoodoodii muhiimka ahaa ama kuwii lafdhabarka ahaa haddii ay markaasi dabcan ka tageen xataa weli breyton waxay tahay koox aad u khatar badan xataa wax walbo ay kaga wanaagsanaayeen tusaalahaan oo kale kooxda kubadda cagta breyton dhanka bositionka boqolkiiba waxay yeesteen boqolkiiba konton lix halka liverpool ay yeesteen boqolkiiba afartan afar breyton waxay tuureen koorno ilaa saddex koorna halka liverpool ay tuureen keliya laba koorno iskudayada xataa shuudka dabcan on targetka kooxda kubadda cagta liverpool waxay sameysay keliya laba jeer halka brighton ay sameysay lix jeer marka wax walbo waa lagaga wanaagsana kooxda kubadda cagta liverpool marka liverpool xaalad daran ayaa haysata iyadoona xidigaha qaar iminkanba shakila gelinayo waxaa leeyahay maxamed saalax xataa sidiisii hore ma aha xil ciyaareedkan maxamed saalax markii la eego waxa ku jira xil ciyaareedkiisii ugu liitay markii la eego tan iyo markii laga soo laabtay mundiyaalka dunida ma uusan wacdareenin marka saalax xataa waxaa leeyahay markii lacag fara badan la siiyey oo dabcan mishaaraadka loo kordhiyey waxa uu yahay markaa dabcan shaqadiisii kasoo bixi waay inkastoo saalax xil ciyaareedkan bermeliga sagaal iyo toban kulan uu dhaliyo todoba gool afar goolna waa caawiyey jamis ligan todoba gool hal goolna waa caawiyey marka saalax xil ciyaareed todobiyo toban gool ayuu dhaliyey toddoba golna uu caawiyey marka saalax xil ciyaareedkan isagoo haddana sidaasi ay tahay laakiin ma jiro mid kale ama weeryahaan kale oo kooxda kubadda cagta liverpool markaa sidaa oo kale wuxuu yahay marka saalax waayadanba way ka jiiftay marka waa kaa goori gegbo ciyaartooy ay kala soo wareegeen kooxda kubadda cagta b s v noven welina shabaqa muusan soo taabanin marka eh, xidigaha qaada shaki ayaa la gelinaya iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool tababarahooda uu shaaca ka qaaday in suuqa kaliibsiga aysan ku jirin laakiin macquul tahay in shook uu dhaco liverpool waxay u baahan tahay xidig dhexe waayahay weli dhegeystayaal waxaad degeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door k n eh, haddii aynu eh, eegnana ah, eh, dabcan kulamadii la ciyaaray kooxda kubadda cagta real madrid ayaa taaka loo dhigay iyadoona kooxda kubadda cagta real sociedad taaka ay u dhigtay taa waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta marengeyska hadda shan dhibcood ay ka dambeeyaan kooxda kubadda cagta ee barcelona barcelona sanadkan waxay markaasi dabcan yihiin kuwo aada u khatar badan kuna guuleysan karaya horyaalka laleegaha inkastoo wax badan ay dhiman yihiin laakiin shan dhibcood markaad hogaanka ku hayso waxaad haysataa waqti fiican sidoo kaleetana adiga ay kugu xiran tahay inaad markaa dabca kulmadaadii badiso yacni fursad fiican weeyaan in markaa shan dhibcood a ku hogaaminayso iyadoona markaa kooxda kubadda cagta real madrid ee dabcan taaka ay u dhigtay kooxda kubadda cagta real sociedad real sociedad xilli ciyaareedkan waa naadi aad u khatar badan weeyaan shantii ugu dambeysay waa ay wada badinayeen kulmadii horyaalka laliigaha ay ciyaareen dabaryaal waxaynu ognahay in markaa xidigo badan ay ka dhaawacan yihiin sida ninka layirahdo david alaba ninka layirahdo mendi ilaa dani karafajal ninka layiraahdo oo xalay eh, garabka ama difaaca bidix waxaa la ciyaarsiinayay kamafinga oo markaasi dabcan eh, ama dhexe ka ciyaara qeybta dhexe haddaba phenicias iyo binsema iyo weliba rodrigo xalay ay ku guuldareysteen inay shabaqa real sociedad ay soo taabtaan ciyaarta qeybta hore waxaa markaasi ahayd ciyaar markaa badi laisweerarayay kooxda kubadda cagta real madrid waa isku dayeen xataa real sociedad fursado muhiima ah ayay sameeyeen laakiin waxaa aad iyo aad loo ammaanaya golcayaha kooxda kubadda cagta ee real sociedad ninka layihahdo alex eh, romero ninka ayaa xalay fursado badan ka badbaadiyey ciyaaryahanka layihahdo finicia gia iyadoona krim bizem xataa fursado eh, badan laga badbaadiya dabaryaal eh, xil ciyaareedkan markii la eego aad iyo aad ay u hooseysa oo markii la barbardhigo xil ciyaareedkii hore oo ay ku guuleyseen horyaalka laliigaha real waayadanba in laba san xiriir ay ku guuleystaan maysan dhicin marka eh, waxaynu ognahay labada kun labaatankii koiy labaatankii ama xilciyaareedkaasi in kooxda kubadda cagta real ay guuleysatay kadibna markaa eh, atletic madrid ayaa ka qaaday haddana kadib real qaaday marka real madrid laba san xiriir ah inay qaado horyaalka waayadanba maysan sameynin oo markaa inta badan hal sana ay qaaday haddana hal sana unasan haddana kan kale marka waa marka sanadkan waxaa laleeyahay barcelona ama ay ku guuleysan karayaanba ama horyaalka ay qaadi karayaan haddaba real shantii kun ugu dambeysay horyaalkaay ciyaareen saddex ka mid ah ay badiyeen hal ka mid ah ayaa la garaacay hal ka midna barbadha ay xilli ciyaareedkan sideed toban kulan ay ciyaareen saddex iyo toban ka mid ah ayay badiyeen oo horyaalka laliigaha ah iyadoona saddex ka midna barbadha galeen laba jeer ayaa la garaacay xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta real madrid markii ay joogaan hoomkooda saddex jeer ayay barbadhac galeen sideed jeer oo ay ciyaareen shan ka midna waa ay badiyeen marka xilli ciyaareedkan inkastoo kooxda kubadda agta real madrid ay xilli ciyaareedkan garoonkooda lagu garaacen laakiin real xilli ciyaareedkan dulbe waxaa lasii marayaa in dhibco badan ay lumiyaan iyadoona kooxda kubadda cagta real madrid la leeyahay markaan waxay ku guuleysan doonaan oo dabcan marka real sociedad iyadana hadda waxay leedahay soddon iyo sagaal dhibcood afartan laba dhibcood waxaa leh kooxda kubadda cagta real madrid afartan toddoba dhibcoodna waxaa leh kooxda kubadda cagta ee barcelona haddaba fadi falfardi oo ka hadlay kulankan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in weli waqtigu uu harsan yahay keliya la maray sideed iyo toban kulan marka wax badanay dhiman yihiin wuxuu leeyahy anaka real madrid ayaa nahay waynu soo laaban karnaa marka waynu arki doonaa kooxda kubadda cagta real madrid haddii ay soo laaban doonaan iyadoona xidigaha ugu muhiimsan markaasi dhaawaca ay ka yihiin barcelona ay ku faraxsan yihiin shafina wuxuu ku faraxsan yahay in madrid markaa dabcan barbadhac ay galaan oo ay dhobco lumiyaan kulanka soo socdana kooxda kubadda cagta valensia ay la ciyaari doonaan kadibna real madrid waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta malorka elj ay la ciyaari doonaan ilaa iyo eh, sagaaliyo tobanka februaayo ay kooxda kubadda cagta sun la ciyaari doon kadibna waxay booqan doontaa garoonka liverpool anfield stadio marka liverpool iyo weliba eh, real madrid sanadkan waynu arki doonaa ciddii eh, wareega lix iyo tobanka kasoo gudubta inkastoo waqti xun ama ay ku jiraan kooxda kubadda cagta liverpool xaalad xun marka waynu arki doonaa dhanka kaleetana haddiinu eegnana dabcan kooxda kubadda cagta ac milan oo iyadana sanadkii hore ku guuleysatay iskudeetaha talyaaniga ayaa guuldaro xanuun badan la gaarsiiyey kooxda kubadda cagta sasulu ayaa shan gool iyo labo ku garaacday iyadoona kooxda kubadda cagta milan ay markaa dabcan ay dhibaato dhanka goosha ama dhanka golhayaha ay dareemayaan milan waxaa ka dhaawacan golhayaha la yiraahdo mignan markaa isagana markaa eh, dabcan waxaa leeyahay tan iyo markii uu baxay kooxda kubadda cagtay milan waxaa laga dheliyay goolashii ugu badnaa iyadoona eh, dabcan sasulu ay shan gool i laba ay ku dhufteen ciyaaryahanka layihahdo danfer ayaa markaasi dabcan goolkoood ku bilaabay kadibna ciyaaryahanka layihahdo eh, farancis ayaa ku xijiyey iyadoona markaa ciyaartooyda kale markaa ay goolashay dhaliyeen marka ac milan ayadana waqti xun ayay qaadanayaan oo waxay yihiin kuwo shantii kun ugu dambeysay keliya hal kulan ayay badiyeen eh, horyaalka talyaaniga labada kulan ee ugu dambeeyey waa la garaacay xilli ciyaareedkan labaatan kulan oo ay ciyaareen keliya waxay badiyeen ko iyo toban soddon sideed dhibcood ay leeyihiin waxayna ku jiraan kaalinta shanaad ee eh, horyaalka ee eh, seere eeda talyaaniga marka kooxda kubadda cagta naaboli oo iyadana badisa waxay ka dhigan tahay in saddex iyo toban dhibcood oo nadiifa ay ku hayaan horyaalka wadanka talyaaniga marka naabulitaanka sanadkan waxay yihiin kuwo aada u khatar badan xalayna waxay burbursadeen kooxda kubadda cagta roma oo laba gool iyo hal ayay ku garaaceen kan kuwaad waxaa bilaabay ninka layhahdo semhen oo sanadkan doonaya inuu noqdo afrikaankii ugu horreeya taariikhda inuu ku guuleysta rabo ee dhanka gooldhalinta ama koobta dahabka ee gooldhalinta seerada talyaaniga marka kadibna ciyaaryahanka layihahdo eh, el ayaa markaasi dabcan eh, berbereeyey iyadoona ugu dambeetii ciyaaryahanka layhahdo simeon siddeed iyo lix daqiiqo uu ka dhigay laba gool iyo hal marka ugu dambeetii kooxda kubadda cagta napoli garoonkooda ee maradona stadium ay ku ciqaabeen kooxda kubadda cagta roma ugu dambeyntiina sbeleti ayaa garaacay saaxiibkiisa jose morino marka jose asagana waxaa leeyahy durba shaki ayaa la gelinayaa inuu sii joogi doono kooxa kubadda cagta roma waxaana uu leeyahay eh, kooxo waxaa jira lacag fara badan bixinaya marka roma oo kaleet haddii ay ahaan laheyd kuwo qarashaad badan bixinaya goobo badan ay ku guuleysanaed ayuu leeyahay marka waxaa leeyahay marka jose isagana waxaa macquula ah inuu ka tago kooxda kubadda cagta chelsea ah. ayuu doonayaa inuu markaasi kusoo laabto waa haddii la ceeriyo tobabaraha iminkanba ninka layidhaahdo gerham bota marka napolitaanka xilli ciyaareedkan markay ciyaareen labaatan kulan toddobiyo toban gool ama toddobiyo toban mar ayay badiyeen laba barbaadhac keliya hal kulan ayay markaa shabaqooda la taabtay afartan sideed gool ee dhaleen keliya shan iyo toban gool ayaa laga dheliyay waxaa jira ciyaartooy aada u khatar badan xilli ciyaareedkan kooxda kabadda cagta napolitanka jiidaya oo aada u khatar badan ciyaaryaanka yihahdo osemhen oo asagan markaa dabcan sanadkan aada u khatar badan xilli ciyaareedkan waa ninka hogaaminaya gool horyaalka wadanka ee talyaaniga xilli ciyaareedkan markii uu ciyaaray seera-eeda talyaaniga lix iyo toban kulan waxa uu haystaa afar iyo toban gool waxaana uu caawiyey saddex gool markaa ninkan waa nin aada u khatar badan sidoo kaleeto ciyaaryahanka layhahdo qarsqiiliya ayaa ka mid ah ciyaartooyda aadka loo ammaanayo ee sanadkan ee dabcan muddo soddon sano laga joogo oo aysan wax koob ah ku guuleysan dhanka horyaalka wayaan inay sanadkan ku guuleysan karayaan ciyaaryahanka layidhaahdo karfisqiiliya lix iyo toban kulan uu ciyaaray toddoba gool ayuu dhaliyey oo dabcan horyaalka ah sideed kaleetana waa uu caawiyey marka ciyaartooydaasi ayaa kuwa aada u khatar badan xataa ciyaaryahanka laihahdo eh, lozano waa nin aada u khatar badan asagana waa ninka markaasi dabcan eh, xilli ciyaareedkan eh, waqti fiican ku qaadanaya kooxda kubadda cagta napolitanka marka ciyaaryahaankan asagana wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta napoli oo waxay yihiin kuwa aada u khatar badan marka ciyaaryahanka laihahdo lozano asagana xilli ciyaareedkan markii la eego kulamo badan ayuu ciyaaray afar labaatan kulan ayuu ciyaaray afar gool ayuu dhaliyay saddex goolna waa u caawiyay waa marka waa saddexda weliyahaan weyaan iyadoona koox kubadda cagta manchester united leeyahay waxay doonayaan in osemhen ay soo qaataan xil ciyaareedka markuu dhammaado marka osemhen boqol iyo labaatan milyan ayaa lagu heli karaya marka laakiin naaboli ma doonayaan in waryahaankan aadka u khatarta badan iska fasaxaan marka naaboli xil ciyaareed qurux badan ayay qaadanayaan iyadoona markaa naabolitaanka yihiin xil ciyaareedkooda ugu fiicnaa tan iyo soddon sano dabadeed diego maradona ayaa ugu dambeeyey markii ugu dambeysay horyaal ay ku guuleysanayeen isaga ayaa markaa eh, farta ka saaray marka naawalitaankana eh, aada iyo aad u khatar badan yihiin dhanka kalena saaxibayaal haddiinu egno kooxda kubadda cagta b h ayaa taaka loo dhigay iyadoona durba la dhaleeceynayo xidigaha weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta b h clin impabe missy iyo weliba ninka layhahdo neema ayaa laleeyahay dabcan durba waxay yihiin kuwa sanadkan dabcan wacdaradii ay wadeen aysan markaa dabcan dhabka ahayn iyadoona marka lionel messi tan iyo markii ku guuleystay mudiyaalka dunida wax markaa bandhig fiican uusan soo bandhigin iyadoona taageerayaasha durba ay leeyihiin faransiiska ayuu ka qaaday sanadkan ma doonaya kooxda kubadda cagta b h e in markaa dabcan wacdiradiisii uu sii wato iyadoona markaa laleeyahay linal messi waxaa macquula xilli ciyaareedkan markii uu dhammaado in markaa la fasaxo marka b h e waxa ay markaasi hal gool iyo hal gool la galeen kooxda kubadda cagta remis lagu magacaabo goolka koowaad waxaa bilaabay dhanka weliba kooxda kubadda cagta b h e nema ayaa gool qurux badan dhaliyay kadibna ciyaarta marka gebagabo ku dhaweed ninka la yidhaahdo balagun ayaa ee goolka barbaraha keenay oo ninka la yirahdo ferati ayaa isagana qaaday konton iyo sagaal daqiiq markay maraysay kaarka marka casaanka ah ama kaarka gaduudka ah markaynu eegno dabcan lenal misi xil ciyaareedkan tan iyo markii uu kasoo laabtay mundiyaalka dunida kooxda kubadda cagta b a g dhanka ma uusan u dhalinin inkastoo kulankii ugu dambeeyey dabcan uu dabcan shabaqa soo taabtay oo ay shanta gool iyo afarta ay ku badinayeen kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo b g inkastoo kulanka kulanka saaxiibtinimuu ahaa laakiin tan iyo markii mundiyaalka dunida laga soo laabtay kooxda kubadda cagta b g gaar ahaan ninka layrado lhamisi oo ku guuldareysanayay iyadoona kooxda kubadda cagta b g hadda markii la eego horyaalka ee kabil lagu soo hayo oo markaa lagu dhow yahay markiinu eegno kooxda kubadda cagta ee b g sanadkan ujeedadu waxay tahay in markaa koob waaweyn suu qaadaan sida horyaalka weliba james leaga marka shantii kun ugu dambeysay koox kubadda cagta b g horyaalka faransiiska ay ciyaareen waxaa marka ay badiyeen keliya laba jeer laba jeer ayaa laga badiyey hal kulan ayay barbadhac galeen afartan iyo sideed dhibcood ayay leeyihiin koox kubadda cagta lenis ayaa kaabiya kusoo haysa iyadana waxay leedahay afartan iyo shan dhibcood kaalin saddexaad waxaa ku jirta koox kubadda cagta olombic marsel oo iyadana soo dhawaatay waxay leedahay afartan iyo saddex dhibcood monaco ayaa idina soddon iyo sideed dhibcood leh renis waxay ku jirtaa soddon toddoba oo kaalinta shanaad ayay ku jirtaa lorent waxay ku jirtaa kaalinta lixaad marka eh, waa kooxda kubadda cagta b g sanadkan waxaa macquul ah in gebiyahaanba markaa horyaalkii laga qaado inkastoo iminkanba ay ku hogaaminayaan afartan iyo sideed dhibcood haddaba isla kooxda kubadda cagta b g waxay marka heshiis ay la gaareen ciyaaryahaanka la yidhaahdo milan skliner oo ka tirsan kooxda kubadda cagta b g waxaana eh, dabcan doonayaan xilciyaareedkan markii uu dhammaado inay gacanta ku dhigaan ay markaasi toosa ah ay ula wareegaan labaatan milyan ayay siin doonaan kooxda kubadda cagta inter milan marka waa kaa suuqa kaliibsiga ayaa iminkan gabagabo maraya iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea ay waliba kooxda kubadda cagta arsenal yihiin kuwa markaasi dabcan la saadaalinayo in markaas suuqa kaliibsiga eh, maalinta ugu dambeysa ama dilan dheegawayaane in markaa ay soo qaadan karayaan laba ciyaartooy chelsea waxay iminkanba doonayaan ciyaaryahaanka mafika uu ciyaara ninka laado izo fernandes kuna soo guuleystay ciyaaryahaanka ee da-da yar ee ugu fiican mundiyaalkii dunida ee dhowaan kusoo ilaaday wadanka qatar marka haddaba kooxda kubadda cagta iyadana arsenal waxay doonayaan ciyaaryahanka layhahda kasedo oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta brighton brighton waxay kasoo qaateen weeriyahaankii aadka u khatarta badnaa dabcan tarasaad haddana waxay ka doonayaan ciyaaryahaankan kale inay kasoo qaataan marka iyadoona kooxda kubadda cagta brighton laakiin ay diiday heshiiska ah in kooxda kubadda cagta ah ee lagu magacaabo brighton ay doonayaan lacagna siddeetan milyan markaa siddeetan milyan ayay ku doonayaan kooxda kubadda cagta ah ee brighton sidoo kale kooxda kubadda cagta chelseana waxay iyagana doonayaan inay boqol labaatan milyan ay ka bixiyaan enzo fernandes marka chelsea haddii ay waayaan ciyaaryahanka la yirahdo enzo fernandes waxaa laga yaabaa xili dambe inay markaasi dabcan arsenal ka afduubtaan ciyaaryahanka la dabcan kasedo oo iminkanba doonaya inuu ka tago kooxda kubadda cagta brighton xataa kulankii shalay liverpool uusan qeyb ka ahayn haddaba haddiinu egno eh, dabcan ciyaaryahanka layihahdo kasedo ayaa iminkan laleeyahay haddii uu ku biiro kooxda kubadda cagta eh, dabcan eh, arsenal wuxuu kusoo kordhin karayaa waxyaabo badan ciyaaryahankan waa nin aad u fiican qeybta qadka dhexe waa nin dagaalama waa nin mustaqbala waa nin daayara waa nin markaasi dabcan wax badan u tari karaya marka waxaa leeyahay haddii kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ay soo qaataan ciyaaryahaankan in waqti fiican uu dabcan uula qaadan doono iyadoona kooxda kubadda cagta manchester united suuqoodo kaleeto iska xiran yahay inkastoo ay doonayaan ciyaaryahanka lahado densel danfors oo ciyaara kooxda kubadda cagta manchester united dhanka kooxda kubadda cagta liverpool tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool waxa uu shaac ka qaaday in markaa aysan macquul ahayn in suuqa kaliibsiga ay soo qaataan ciyaartooy marka liverpool waxaa loogu baaqaya weli inay soo qaadan karayaan xidi qadaxa ah dhanka kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo macity iyaga ma doonayaan in xidiga ay soo qaataan oo u dhameystiran yahay kooxda kubadda cagta chelsea weliba arsenal ayaa ah kooxda keliya la rajeynayo in markaa suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ay kasoo qaadan karayaan maalinta ugu dambeysa oo keliya ka harsan tahay wax ka yar toddobiyo toban saacadood waxaa jira xilli ciyaareedkan ama bishaan aynu ku guda jirno dabcan saxiixiyo la dhamaystiray iyo weliba kuwa iminka la dhamaystirayo haddaba waxaa la rajeynayaa in markaa dabcan kooxaha sida arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta chelsea ay dhamaystiri karayaan heshiisyada enzo fernandes weliba mose casedo hal kooxda kubadda cagta manchester united iminkan laleeyahay waxay doonayaan yuri telemanis kooxda kubadda cagta manchester united ayaa saacadaha soo socda ee dib kusoo laaban kareysa suuqa january waxayna doonayaan in ay soo qaataan dhaawaca soo gaaray ninka layihahdo christian ericson ayaa united ku qasbaya in suuqa ay u gasho xidiqadaha marka xidigan laser city ee yare telemans oo ku jira bilihii ugu dambeeyey heshiiska ayaa iminkanba waxaa laleeyahay kooxda kubadda cagta manchester way u dhaqaaqi karayaan oo way doonayaan dhanka kaletana haddii aanu eegno dabcan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal ayaa waxaa laleeyahay haddii xataa ku fashilmaan ciyaaryahanka layihahdo kasedo waxay doonayaan onana oo ciyaara kooxda kubada cagta ee everton laakiin waxaa laleeyahay kooxda kubada cagta ee arsenal haddii ay ka bixiyaan siddeetan milyan waxaa laleeyahay ama iminkan waxaa loogu baaqaya inaysan siddeetan milyan ka bixin ciyaaryahanka layihahdo kasedo laakiin cadowgooda ee kasoo horjeeda kooxda kubada cagta ee arsenal ayaa sidan dhahaya waana tababarihii hore kooxda kubadda cagta ee sporis haddaba tobabaryi hore kooxda kubadda cagta spurs ninka layihahdo ninka layidhaahdo weyaane tim sherwood ayaa arsenal uga digay in lacag waaliya ay ka bixiso saxiixa xidiga qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta breton casedo arsenal ayaa dalab lixdan milyan oo ku dooneysay saxiixa muse casedo laga diiday waxaana la filaya in ganris dalab cusub ay ka gudbiso laakiin ninka layidhaahdo sherwood ayaa u sheegay ganris inay ka fiirsato oo lacag waaliya aysan ka bixin ninka layihahdo casedo haddaba waxa uu leeyahay eh, dabcan waxaan u malaynayaa in wiilka la yidhaahdo kaseedo uu u baahan yahay inuu taxadar yeesho waa inuu fiiriyaa saaxiibkiisa sida ninka yidhaahdo benzuma oo ahday kooxda kubadda cagta sboris qof waliba uu ammaanayay wiilkan waxaana la isweydiinayaa meesha uu aadi doono waxaana uu ka dambeeyaa tottenham laakiin waxa uu yani wuxuu leeyahay saaxiibkiisa hore tottenham ninka la yihahdo bezuma eh, eh, oo kasoo tagay brighton ayaa iminkan ku dhibaatonaya marka waxaa leeyahay ninkan waxaa macquula ah saaxiibkiisa hore inuu markaa sidaa uu raaco laakiin aniga maliya uu leeyahay isaga ayaa qaladkaasi leh laakiin mararka qaar waxa aad xidig weyn ku noqon karaysaa kooxda kubadda cagta brighton yani wuxuu leeyahay marka aad joogto kooxda kubadda cagta brighton kana soo tagto kooxda eh, brighton aado koox weyn waxaa laga yaabaa inaad dhibtoodo marka waxaa leeyahay marka arsenal cid weliba tam uma tahay oo yani cid weliba inay qaadato oo lacag badan ka bixiso qalad ay ku tahay uu leeyahay marka haddaba ninkan waxaa leeyahay baaskiisa maaha mid fantastiga ah, wuxuuna dhaliyay hal gool xilli ciyaareedkan laakiin sidaa waxaa dhahaya tobabaryaha kooxda kubadda cagta sporis waxaynu ognahay sporis wiilaa kooxda kubadda cagta arsenal inay yihiin labo koox inta badan isdagaalsana marka wuxuunu arki doonaa seexyada dhawaan dhici doona arsenal xooga waxay saari doontaa kasedo halka kooxda kubadda cagta chelsea ay xooga saari doonaan enzo fernandes halka manchester united iminkan ay doonayaan ciyaaryahanka laser city uu ciyaara ninka la yidhahdo yori telemanis saaxbada barnaamijkan waa naginta